allah maanta kow iyo tobanka baabka ah oo baabu man adraka rakcatayn min alcasri man adraka qofkii haleela rakcatayn laba rakco meel alcasr ah, salaada casar ah waxa weeyaan salaadiisay noqonaysaa xukunkiisa muxuu noqonayaa ayuu baabkan u baab yahay rakcatayni ayuu imaamka yiri waxaa habooneed sida ay shuraaxda iyo ahlu cilmiga eh, kitaabka sharxay ay sheegeen waxaa habooneed inuu yidhaahdo man adraka rakcatan inuu yidhaaha saas ayaa muxuu habooneed arinta ayadan waxay ku taalaa fi nuska alhindiya nuskada Eh, hindi lagu dabciyey eh, kitaabka sunan nasaai i oo nusakti u horeeyey labada nusqo u horreeyey waxay ahayd nusqa alhindiya wa nusqa almisriya oo kitaabkii fargurigii marka laga soo guuriyey madbaca gelin la geliyey waxaa u horreyey labada labada madbaca u horreysay almadbaca alhindiya walmadbaca almisriya marka madbacadan almisriya way hadda anagaan gacanta ku hayna man adraka rakcatayn min alcasri ayaa ku taalo laakiin nusqa alhindiya waxaa ku taala man adraka rakcatan baa ku taalo sidaa weeyaan xadiidka sida noo imaan doontan insha allahu tacala rakcatayn ayuu sheegayaa laakiin xadiid kale oo muxuu ah saxiix albukhaari wa muslim ayaa rakcada eh, sheegayaan oo cadaynayaan wacalaa hada asaas marka sida muuqata waa rakca weyaan rakca weyaan haddii rakcataynka xataa loo qiilbaarana waxay noqonaysaa laba rakca ilaa hal rakca hadduu laba rakca ka gaaro iyo haddii muxuuha u ka gaaro hal rakca oo muxu laazim ah laba rakca eh, meesha u saraysa laba rakca ilaa ugu dambeynta hal rakca sidaa weyaan xadiidka shan boqol toban iyo afaraad waa xadiid saxiixa qaala imam nascali raxmatullah akhbarna moxamed ibn cabdilcali asancaani albasri hiqa weyn qaala xadathana muctamir ibnu sulayman waa hiqa qaala wuxuu yihi samictu waxaan ka maqlay macmar ibn rashid waa hiqatun habtun faadil can ibni taawus cabdullahi ibni taawus waa hiqatun faadilun cabid can abihi abihi taawus ibni kaysaan hiqatun faqihun faadil can ibni cabaas cabdillahi bni cabaas bni cabdilmualib ibni cami nabiy sal ll l slam abi hurayrata wuxuu ka wariyey radi allahu tan u waa riwaayat saxaabiyin can saxaabi can inabi nabigan wuxuu ka sal sl qal nabigan wuxuu yihi man adraka qofkii hareero rakcatayn laba rakc hareero min salaati alcasr salaada casr qabla an taqruba ashams qorax intaynan dhicin ka hore aw rakcatan ama rakcad min salaati subx salaad subax qabla an tatluc intaynan dhalanin ka hore faqad adraka wuu haleelay salaada ayada weyaan inta u yar oo marka qofka uu ku haleeli kara salaada eh, subax waa hal rakca marka hal rakca qofka u tukaday haddii ay qoraxda bud soo tiraahdo halka kale ayuu kamilaya salaadiin wuu gaaray laakiin haddii ay rakaca ka yar noqoto salaadaas marka qada ay noqonaysaa ima noqonaysa adaama noqonaysa weyaan meeshaana wuxuu ku sheegay salaada casarna in laba ragca lagu gaara lakin riwaayada dambe cinda sheekheyn ayaa cadayn doonta hal ragca in lagu gaara weyaan marka jamhuur ahlicilm marka waxay qabaan alaima athalath intaanan kayn abu xaniifa waxay qabaan qofka hal ragca hadduu kusoo gaaro qoraxdoon dhicin ama qoraxdoon soo bixin in salaada ayada adaa uu dukaday oy salaada ayada ka ansaxaysa weyaan abu xaniifa wuxuu qabaa maya salaadaas waa bureysaa saas ayuu qabaa caleyh raxmat ullah waayahay xadiidka xadiidka shan boqol toban iyo shanaad waa xadid saxiixa qaala imam nas aleh raxmat ullah akhbarna moxamed bin cabdilcala wa hiqatu qala wuxu yihi xadathana waxaa noo warami muctamir ibnu sulayman qaala xadathana macmar ibnu rashid intaba waan soo marnay can zuhri can abi salamati bn can abi hurayrata radi allahu ta arda an nabi nabig nuxu kuri sal sl qal nabigen wuxuu yihi man adraka qofkii haleela rakcatan rakcad min salaati lcasr salaada casr qabla an taqiiba shamsu qorintahayna dhicin ka hore aw adraka haleela rakcatan rakcad min alfajri salaada fajr qabla tuluuci shams qorintahayna soo bixin ka hore faqad adraka salaadaas iyada waa haleelay weyaan wuu soo gaaray xadiid shan boqol toban iyo lixaad waa xadiid saxiixa qaala imaam nasai aleyh raxmat ullah akhbarna ibnu mansuur annasai weeyaan imam nasaai keligii ayaa soo saaray hiqatun tabt ayaa usoo saaray min asaabi bayni asxaabi kutub sita qaala xadathana alfadl ibnu dukayn fadl ibn dukayn alkufi iqa wey qalu xadathana shaybaan ibn cabdiraxmaan ayaa la yihahdaa atamiimi mawlaahum ayaga ayaa xurayn hiqatun saaxibu kitaab weeyaan can yaxya ibn abi kahiir taa-i mawlaahum weeyaan iqatun thabt tadliis ayaa lagu sheega can abi slmt cbdiraxmaan can abi hurayrata radi a tan arda an nabi nabig q sl sl qal nabigan wuxuu yihi idaa araada hadduu doono axadukum midkiin ha nacam idaa adraka hadduu muxuu ahaa gaaro u haleelo axadukum midkiin awala saajidatin sujuudtan u horeysa min salaati casr salaada casra qabla an taqruba shamsu qorax intay dhicin ka hore falyutima salaatahu salaadiis ha dhamaystirto waida adraka haduu awala sajdatin sujuud tan u horeyso oo min salaati subx salaad subaxa qabla an tatluca ashams qoraxda intayna dhalin ka hore falyutima salaat salaaditataa meesha weeyaan meeshaan ragca muusan dhigin wuxuu dhahay sajda ayuu dhahay sajda sajda ayuu labadaba dhahay sajdada macneeda waxaa weeyaan waa min idaafati اsifati ila almawsuuf sifadii ayaa waxaa loo tiirinaya shaygii la sifeynayey mawsuufka ayaa loo tiirinaya marka waxaa weye man adraka qofkii ida adraka aduu haleel axadukum midkiin awala sajdatin ay awala rakcatin rakcatan uhoreyso asaga u ah qofka asaga ragcad u horeysa salaadiisi oo min alcasri kadibna salaadii qoraxda ay marka ay dhacdoa intay qoraxda inka hore sidaa weyaan marka awalu sajdatin bimacnaa awalu rakca weyaan waana taqriiban jumhur ahli cilmi siay qabaan xadid shan boqol toban iy todobaad wa xadid saxix qala imam nasai raxmatulla abarna qutay bn saciid can malik bn anas imam dahijra can zayd bn aslam alcadawi mawlahum hiqatu kathiru lirsaal can cata ibni yasaar alhilaali weeyaan cata ibn yasaar ayuu ka wariyey zayd bn aslam iyo wuxuu kaloo ka wariyey can busr ibnu saciid ayuu ka wariyey catana wuu ka wariyey busr ibnu saciid wuu ka wariyey hiqatun jaliil weeyaan wacan ilacraj acraj cabdiraxman ibn hurusbin waa ka wariyey hiqatun thabtun caalim weeyaan inta buu ka wariyey zayd ibn aslam marka cataa uu ka wariyey ibnu yasaar wuxuu ka wariyey busr ibnu saciid wuxuu ka wariyey acraj yuxadithuuna iyagoo sheekaynayaan intaba ka sheekaynayan ka warramayaan can abi hurayrata radi alla tan arda ana rasul rasulka sal sl qa rsulkeen wuxuu yidhi man adraka qofkii haleey rakcata rakcad oo min salaati subxi salaad subaxa qabla an tatluca ashams qoraxantayna dhalin ka hore faqad adraka subxa salaad subax wuu haleelay waman adraka qofka gaaro rakcata rakcad min acmaal casr salaada casr qabla an taqruba shamsu qora intayna dhicin ka hore faqad adraka alcasra casrka wuu gaaray weeyaan xadiidka sideed boqol ama shan boqol iyo toban iyo sideedaad waa daciif lisnaad sanadkiis waa daciif weeyaan laba nin waa nin majhuula nin maqbuul ah ku jira weyaan akhbarana abu daawuud abu daawuudkaas waa sayf hay sulaymaan ibnu sayf alxarani waa hiqatu xaafid sulaymaan ibnu sayf alxarani waa hiqatu xaafid ninka la yihah abu daawud may kan hadda aan ku jirno kan eh, muxuu ahaa hadda aan galnay midkan hadda aan galnay weeyaan hahy xadiidka muxuu ahaa eh, shan boqol iyo toban sideedaad akhbarana abu daawud eh, sulayman ibn sayf alxarani wa hiqat xaafid qala xadathana saciid ibn camir adubaci hiqat xaafid qaala xadathana shucba ibn xajaaj aru'aasi alkufi weeyaan shucba ibn xajaaj waa taqaanaan waa ninkii imaamka ahaa can saciid ama can sacd بن إبراهيم سعد بن إبراهيم بن cبدالرحمن بن cوف weyaan ثقة فاضل cاabد عن نصر بن cبدالرحمن المkي waa مqبول ninkan عن jدhi awowgii mعاad intaa looma dhaafi kara qرaشhi waa awowga mxu نصر lakin intaa looma dhaafi kara waa m majهuل الحاal أنhu isaga طaafa wuxuu la طawaafay mعa mعاad ibnu cafra mucaad cafra waa hooyadood laakiin aabahood waxaa la yihahda mucaadkaas ninka la yihahda mucaad abi waxaa la yihahda ibn xaarith waa maxaa saxaabi weeyaan hooyadii waxaa weeyaan cafra la yihahdo marka ragga qaar de hooyadooda loo tiiriya falam yusali muusan dukanin markii awaafkii uu dhameeyey todobadii shawd markuu dhameeyey muusan dukanin mucaad ibn cafra faqultu waxaan yihi alaa tusalli miyaadaan tukanayn faqala wuxu yidhi ina rasul rasulka al sal slm qaal wuxuu yidhi laa salaad salaad ma jirta bacda casr salaad casr kadib xataa taqiiba shamsu qoraxda ilaa ka dhacdo walaa bacda subxi salaad subax kadibna ma jirta xataa tatluca shamsu qoraxda ilaa kasoo dhalato weeyaan masaladan insha alla gadaala lagu tegi doonaa sida raajixaana dawaat alasbaab salaadaha sababta u saaxiibka iyaga kuma jiraan arrinta ida weyaan waana u tegi doonaa insha alla iyadoo mufasal ah oo axaadiisteeda ay muxuu ahay cadcadahay ama loo baabaystay baabka labiy tobanaad awaluma awalu waqti almaqrib salaada maqrib waqtigeeda awalkeed awalkeeda ayuu baabkan u baab yahay xadiidka shan boqol toban iyo sagaalaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasai aleh raxmat llah akhbaranii camr ibnu shaam baa ii warramay alxarani qaala xadathana makhlad ibnu yaziid ayaa muxuu ahay ii warramay saduuqun lahu owham can sufyaan thawri wa amiir muminiin fi xadiid can calqama ibni marthad wathiqa can sulayman ibni burayda ibni xusayb waxaa weya waa hiqa can abihi abihi saxaabiga bureyda ibn xusayb alslami ah, radi allahu ta ada qala wuxuu yihi jaa rajulin baa u yimid ilaa rasul ll sl slm fasa'alahu waxaa wax ka weydiiyey can waqti salaad salaad waqtigeeda faqala wuxu yhi aqim macana haadayn yowmiin labadan maalin nala joog faamara bilaalan bilaal ayuu faray fa wuu aqimay cinda alfajri salaada fajr markii ay dilaacdayba salaaddii markii ay dilaacdayba wuu aqimay inuu aqimo ayuu faray wuuna aqimay fasala alfajr ayuu tukaday uma kadibna amarahu wuu faray xiina goortii zaalat shamsu qoraxda ay iilatay oo fasallaa aduhra sala duhr ayuu tukaday oo markay sii iilinaysay uma kadibna amarahu wuxuu faray xiina goortii ra-a arka shamsa bisha shamsa qoraxda cafwan baydaa iyadoo cad yani waa xilliga un casrka uu bilaabanayo weyaan fa aqaama alcasra casrka ayuu aqimay uma kadibna amarahu wuxuu faray xiina goortii waqaca uu dhacay xaajibu shamsi qoraxda geeskeeda markii aad libdhaday ood muxuu ahay dhacay ayuu haddana faray faaqaama almaqriba salaad maqrib ayuu aqiimay uma intaa kadibna amara wuxuu faray xiina goortii qaaba shafaqu liilanka cas u dhacay ayuu mxuu ahaa faray faaqaama cishaa salaad cisha ayuu aqiimay uma kadibna amara wuxuu faray min beri fanawara bilfajri salaada fajr ayuu nuuriyey yani iftiinka ilaa mxu ka muuqda uma kadibna abrada wuxuu qaboojiyey biduhri salaada duhr ayuu muxuu qaboojiyey wa ancama wuu ku dheeraaday an yubrida inuu mxuu qaboojin ku dheeraada incaamkaas bimacnaa aaala weeyaan uma kadibna salla wuu tukaday alcasra salaad casr washamsu qoraxdana baydaau ay caddahay markay caddahay wa can dalika dalikadaas ay waqti ams waqtigii shali dibba ugu dhiga weeyaan qoraxda inay mxuu aha ay yani casaato looma baahna salaada casr uma kadibna salla wuu tukaday almaqrib salaada maqrib qabla an yaqiiba shafaqu liilanka cas intuusan dhicin ka hore ayuu mxuu aha tukaday weeyaan uma kadibna amara wuxuu faray inuu mxuu ahaa aqimo faaqaama cisha salaada cisha ayuu qiimay xiina goortii dahaba u tagay thuluthu leyli habeenka saddex meelood hal meel saddex duleel hal duleel markuu tagay ayuu muxuu ahay faray inuu aqiima salaadii wuu aqimay fasallaha kadibna wuu tukaday uma kadibna qaal wuxuu yihi ayna saa'ilu aw ninkii wax iga weydiiyey can waqti salaati salaada waqtigeeda waqtu salaatikum salaadiina waqtigeeda dabcan nink uu yimid amaba muxuu ha ana uu yihi ama waa ka ala yihi kadibna wuxuu yihi waqtu salaatikum salaadiina waqtigeeda maa bayna maa ra'aytum intaad aragteen inta udhexaysa ayaa salaadiina waqtigeeda ah saas ayuu nabig yiri sala allahu alayh wali slam waa sidii jibriil uu sameeyey ayuu asna saxaabiga ku sameeyey radi allahu ta arda xadid shan boqol iyo labaatan xadis isnaade waxaa marka baabkiisa uu yahay tacjiil maqrib salaada maqrib oo la dejiyo ayuu baabkan u baabiyay shan boqol iyo labaatan xadidka isnaad weyan qala wuxuu yiri alimaam nasaai aleyh raxmatullah akhbarna maxamed ibn bashaar bundaar weeyaan hiqatun thabtun min min shuyuukhi asxaabi alkutub sita qala wuxu yiri xaddathana moxamed ibn jacfar gundar weeyaan wa hiqatu saxiix kitaab qaala xadathana shucba ibn xajaaj waa ninka imaamka ahaa can abi bishr abi bishrkaas ibn abi waxshiy ayaa la yihahdaa magaciisa jacfar ibn iyaas ayaa la yihahda alyashkuri waa hiqa qala wuxuu yihi samictu waxaan ka maqlay xasan ibn bilaal ayaan ka maqlay almuzani eh, weyaan xasan eh, ibn bilaal almuzani albasri waa hiqa can rajulin buu ka wariyo min aslama ree aslam ah oo min asxaabi nabiy nabiga saxabiiskaba sala allah alay slam saxaabada marka jahaaladooda laa tadur liana kulluhum cuduul dhammaantood caadiliin weyaan marka can rajuli min saxabi rasul asxabi rasul hadi la yihahdo looma baahna in muxuu ahaa lasii tafsiiliyo anahum can rajulin buu ka warya min asxaabi annabiy nabiga saxabadiis ka sal l slm oo min aslama ree aslama aslamada ayaa horeyso dabcan aslam ayaa horeyso anahum ayaga kaana waxay ahayn yusaluuna kuwa tukada maca nabiga nabiga la tukada sal slm almaqrib salaada maqrib uma intaa kadibna yarjicuuna waxay u laaban jireen ilaa ahlihim reerkooda ilaa ahlihim reerkooda iyo xaafadooda oo ilaa aqsa almadiinati magaalada madiina meesha ugu fog ah ay u laaban jireen yarmuuna kadibna waxay gaman jireen leebabkoodii wayubsiruun waxay arki jireen mawaaqica sihaamihim falaarahoodii iyo leebabkoodii meelahay ku dhaceen ayay arki jireen weyaan yani xilli hore ayuu nabiga wuxuu dukan jiray sala allahu alayh ali wasalam salaada maqrib sidaa weyn tacjiilka marka in la dadejiyo waxba dhibaata mana qoraxda diyayba mar dhacdo waana sida fadliga badan in mxu asalaatu ah, fii awali waqtiha baabu taakhiir maqrib salaada maqrib oo dib loo dhig ayuu baabkan ubaabiy ayadana ay dhib lahayn haddii xaaje iyo muxuu ahaa ay keento inaasan waktigu bixin ayaana shardi ah xadiidka شhan boqol iyo ko iyo labaatanaad wa xadيث صaحيixa qala imam نaس alيه رamat ل aخbarna qtayb بn سacيid qala xadaثna ibn sacd can khalid ibn nucaym alxadrami sheekh maxaa ku qoran khaalidkaas marka waa taصxiif taصxiif weyaan khaalid bedelkeeda waxa w khayr wa khayr weyaan khayr khayr ibn nucaym waa saduuqun faqiih waayahay sidoo kale waxaa tasxiif kale asna ah can ibni jubayrata ayaa qoran ibnu jubayrna iyadana waa tasxiif cabdullahi ibnu hubayra weyaan ibnu hubayra wa ibnu hubayra ibnu jubayra maaha marka ninka la yihahdo khaalid bedelkiis waxaa la qorayaa khayr ninka ibnu jubayr la yihahdana bedelkiis waxaa la qoraya ibnu hubayra ayaa la qoraya marka khaalid bedelkiis waxa weyaan can khayr ibnu nucaym alxadrami saduqun faqih weyaan can ibnu jubayra bedelkiis waxaa la qorayaa can ibnu hubayra cabdullahi ibnu hubayra asabaa-i hiqatun eh, misriyun weyaan ninka isaga marka labadaa nin khaalid eh, iyo ibnu jubayra nusqada misriga ah oo hadda annagaan gacanta ku hayna ayaa saas ku dhacday laakiin nusqa alhindiya khayr baa ku qoran sidoo kale anaga mid aan hayn ibn jubayr ayaa ayaa mxua ah, nusha misriya ibn jubayr ayaa ku qoran nusha hindiyana waxaa weeyaan ibn hubayra ibn hubayradaas iyo waxa weeyaan khayrkaasna riwaayada ku taala fi saxiixi muslim sida ayada weeyaan oo midaas hindiyada ayaa saa waafaqsan ayaa saa waafaqsan marka sida awgeed marka waxa weeyaan sida saxda ah waa can khayr ibnu nucaym alxadrami iyo can ibn hubayra labadaas ayaa sax weeyaan can abi tamiim aljesani aljeyshani ah, cabdilmalik ah, ayaa ah, waxaa la yihahdaa cabdullahi ibn abdcafwan cabdullahi ibn malik ayaa la yihahdaa abi tamiim aljeyshani cabdullahi ibn malik weya waa hiqat mukhdram nabiga ayuu soo gaaray sal sl musan arkin can abi basrata alghifaari xumayl ibnu basrata ayaa la yihahda waa saxaabi radi allahu ta arda qala wuxuu yihi sallaa bina rasul lah baanduji sal slam alcasra salaada casr bilmukhamas mukhamas meesha la yidhah waa meel magaceed weliba waadi weeyaan kamaa cinda imaam axmed waa waadi min awdiyatihim waadi waadiyaalkooda kamid a ah ayaa mukhamas la dhihi jiray sallaa waxaana deji bina anaga rasullahi waana deji sal sl salaada casr bilmukhamas meesha mukhamas la yihahdo waadigaas ayuu nagu dejiyey qaala wuxuu yidhi kadibna nabigeena sal slm ina hadihi asala salaadan waa salaada casre curidat waxaa loo bandhigay calaa man kaana qablakum dadka idinka horreeyey fa dayacuuha way dayaceen mashquul ayaa lagu jira xilligaas waman xaafada qofka ilaaliya caleyha korkeeda kaana waxaa usugnaaday lahu isaga ajruhu ajarkiisa maratayn baa usugnaada walaa salaata salaadna ma jirta bacdaha iyada kadib xataa yaluca shaahidu ilaa uu xidiga kasoo baxa salaad ma jirto shaahiduna annajmu xidiga weyaan yani markay qoraxda adaba xidigaha waa la arki sidaa weyaan xidigaha xaqeyrna qoraxda weyaan baabka toban iyo shanaad aakhir waqti lmaqribi salaada maqrib waqtigeeda xilliga u dambeeya ayuu baabkan u baabiya xadiis shan boqol laba iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa qala imam النساعي رحمة اه أخبرna cمر بن علي الفلاs wa ثiqة xاaفظ qala xadaثna abu dawud abu dawuudkan waa sulayman bn dawud طyalisi waa hiqatu xaafidu halita fi axaadiid axaadiid qaarkood ayuu ku khaldamay wuxuu geeriyooda laba boqol iyo afartanka jir nabigeena sal slam qala xadaثna shucba can qataada ibn dcaamat saduusi basri waa hiqa thabt qaala samictu waxaan ka maqlay abaa ayub alsdi abu ayub alasdi magaciisa waxa la yahya amaba xabiib ayaa la yihahda ibnu malik yaxya ibnu malik ama xabiib ibnu malik almaraqi alcataki albasri hiqa weeyaan yuxadiu isagoo ka warrama ayaan maqlay can cabdillahi bn camr caasi radi allahu ta anuma saxabiga jaliilka taqanin isagoo ka warrama ayaan maqlay ayuu yihi qaala shucbatu shucba ibn xajaaj oo riwaayada xadiid ka mid wuxuu yidhi kaana qataadatu qataada oo sheekhiis wuxuu ahaa yarfacuhu mid xadiidka markuu cabdalahi bin camar gaarsiiye nabiga u koryeela sala allahu alay slam axyaanan mararka qaar oo qaala rasuululahi yiri sal slam wa axyaanan mararka qaarna laa yarfachu uma koryeeli jirno cabdulahi bin camar ayuu ku koobi jiray saas ayuu yihi shucba saas ayuu shucbi yiri eh, raximahullah qaala wuxuu yihi marka eh, cabdullahi bin camr bn caas waqtu salaati duhri salaada duhr waqtigeeda maa lam taxdur alcasr casrka intayna soo xaadirin weyan casrka aan la gelin waqtu salaati alcasri salaada casr waqtigeedana maa lam tasfar shamsu qorax intayna booraabin oo muxuu aha aynan liiqliiqanin weyaan hahay waqtu almaqribi salaada maqrib waqtigeedana maa lam yasqut thawru shafaqi maa lam yasqut intuusan dhicin weeyaan thawru shafaqi liilanka casaanka eh, ah intuusan dhicin weyaan waqt lcishaa salaada cisho waqtigeedana maa lam yantasif ileyl habeenka intuusan nus noqonin weyaan waqtu subx salaad sub waqtigeedana maa lam tatlacu shams tatlucu shamsu qoraxda intayna soo bixin weeyaan marka xilliga waqtiga salaadaha ayuu saad u caday cabdillahi bin camr caasi radi allahu ta anuma allahu ta anhuma Eh, ninka la yihah qataadana marna nabigu u kor yeeli jiray cabdillahi bin camr caas can rasulilah buu dhihi jiray ama qaala rasul lah sal slm mararka qaarna asaga ku koobi jiray xadidka shan boqol iyo saddex iyo labaatanaad waa saxiixa qaala alimam nas aleh raxmatullah akhbarna cabada ibn cabdillaah asafaar alkhuzaaci waa hiqa wa axmed ibn sulaymaan ibn cabdilmalik waa hiqa wallafdu lahu lafdiga waxaa iskale axmed ibn sulaymaan baa iskale qaala waxaa yihi labadoodaba xaddatana waxaa noo waran abu daawuud abu daawuud kii hore maaha kan cumar ibnu sacd ibn cubayd ayaa la yihahdaa alxafari waa hiqa caabid waa nin cibaado badnaa oona muctiqa ah can badr ibni cuhmaan badr ibni cuhmaan ayuu ka wariyey abu daawuud alumawi hiqa weeyaan qaala wuxuu yihi ninka la yihahda badr ibni daawuud abu daawuud badr ibni cuhmaan wuxuu yihi imla calaya wuu ii meeriyey anuu ii yeeriyey yeerin uu i yeeriye weyaan yani amla calaya imlaaan weyaan amla calaya waxaa lagu nasbiyey imlaan waxaa lagu nasbiyey masdari ayaa lagu nasbiyey imlaagana waxaad ogaataan inuu yahay aclaa maraatib alriwaaya waasamac wataxamul qofka markuu axaadiis soo guurina ood soo xamaara meesha ugu muxuu ahay sareysa guurinta meesha ugu sareysa oo ugu hubsashada badan waxaa weeyaan qofka in majlis intuu qabta ninka sheekha ah kadibna uu yidhaahda buwaagtiina soo qaato fariisto kadibna isagoo u qasta uu yeeriyo taas waa martabada samaaca amaba taxamulka ama riwaayada meesha ugu sareysa siyaqda ugu sareysa ama mxuu ahaa xaaladaha ugu sareeya weyaan qaal wuxuu yihi meelaan meelin oo noo yeeriye caliy korkayga u yeeriy weyaan qaala wuxuu yihi xadathana waxaa warramay abu ibn abi muusa alashcari hiqatun weyaan can abihi abiy ayuu ka wari qaala wuxuu yihi ata nabiya nabiga waxa u yimid sal slam saailun baa u yimid su-aal weydiina yas'aluhu isago wax ka weydiini can mawaaqiiti salaa salaadaha waqtiyaalkooda wax ka weydiina falam yarudda calayhi shay-an waxba uma jawaabin nabiga nabi alla waktiga salaadaha isheeg ayuu yiri laakiin nabiga lama hadlin wuxuu rabaa inuu ficil wax ku tusiyo fa amara bilaalan bilaal ayuu faray fa wuxuu aqimi bilfajri fajarka ayuu aqimay xiina goortii inshaqa uu muxuu ah markiiba kala dhambalmay uu dilaacay uma kadibna amara wuxuu faray fa aqaama wuxuu aqimi biduhri salaada duhur xiina goortii zaalat ashamsu qoraxda ay iilatay walqaa'il qofna yaquulu uu leeyahay mid dhawaaqana uu leeyahay intasafa nahaar maalintii way kala barantay wahuwa aclamu wahuwa nabigana aclamu isaga ayaa u aqoon badan in mxua salaada maqrib la gaaray salaada duhur la gaaray cafan yani qofka waxa u muuqata inay qoraxdii ay bartamaha ku taaganta lakiin nabigu wuxu ogsoony sal slam inay salaadii duhur la gaaray iilatay uma kadibna amarahu wuxuu faray faaqaama bilcasri salaada csr ayuu aqime washamsu qoraxdana murtaficatun ay sarrayso uma kadibna amarahu wuxuu faray faaqaama bilmaqribi salaada maqrib ayuu aqimay xiina goortii qarabat shamsu qoraxda ay dhacday uma kadibna amarahu wuu faray faaqaama bilcishaai salaada cisha ayuu aqimay xiina goortii qaaba shafaqu liilanka cas u dhacay uma kadibna ahara alfajra salaada fajr ayuu dib u dhigay min alqadi beri xiina goortii insarafa waa maalinta labaad xiina goortii insarafa uu muxuu ahaa kasoo noqday salaada amaba uu kasoo gidoomay walqaailu qofka dhawaaqa ama hadlana yaquul uu leeyahay alacat ishamsu qoraxda way soo dhalatay yani waa kusoo dhawey weyaan waaya alacat ishamsu saas ayuu leeyahy uma kadibna ahara duhra salaad duhr ayuu dib u dhigay ilaa qariibi ilaa qariibin min waqti alcasri salaada casr waqtigeeda bilamsi shali mid u dhow ayuu ka dhigay yani duhurka ayuu dib usoo dhigay ilaa salaada casr kaabigeeda uu soo gaarsiiyo uma kadibna ahara alcasra salaada casr ayuu dib u dhigay xata insarafa ilaa uu muxuu ahaa salaadii casr ka dhamaado ood ka salaad noqsado walqaail qofka yihaahdana yaquul uu leeyahay ixmarat shamsu qoraxda way casaatay uu leey weyaan uma kadibna ahara almaqriba salaada maqrib uu dib dhigay xataa kaana ilaa uu ka ahaado cinda suquudi shafaqi liilanka dhicitaankiisa agtiis ilaa uu ka ahaado weyaan uma kadibna ahara acishaa salaad cisha ayuu dib u dhigay ilaa thuluth lleyl habeenka saddex meelood marka loo qaybiya hal meel ilaa laga gaaro weyaan uma kadibna qaala wuxuu yidhi alwaqtu waqtiga fii maa bayna haadayni labadan inta udhexaysa dhexdooda ayuu ahaaday weyaan waqtiga inta labadan udhexaysa ayuu ahaaday shali salaadihii awalkoodii ay ahayd maantana waa salaadihii awaakhirkoodii saas ayuu nabiga caday sala allahu alayhi waali wasalam xadiidka shan boqol iyo afar iyo labaatanaad waa xadiid saxiixun bimaa qablahu wayaati min turuq waa xadiid xadiis kale oo ka horreeyay ayuu saxiix ku noqonaya duruq kale waa noogu imaan doona insha allahu tacala xadiidka eh, shan boqol iyo afar iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa eh, bima taqadama wayaati min turuqin ukhra akhbarna axmed ibn sulayman axmed ibn sulayman abuاlxasan الرhاwي wya ثqة xاaفظ qال xdثna زayd بن xbاb الcukلي الكوفي صدوq يkطئ في xadيث thwrي thwrي haduu xadيث ka wariyay uu ku gafaa ragga kale waa royi lakin markuu thwr wax ka wariyay xaaladiisa waa aad in loo ega qal xdثna waxaa noo wari khاrج iبن cabdاللahi iبن سulayman iبن زayd iبن thaabit fiir saxaabigaas ayaa mxu ku jooga kharija ibnu cabdillaah ibnu sulaymaan ibnu zayd ibnu thaabit ayuu ku joogaa waa ree ansareed waa saduuqun lahu awhaam qala ui xadathanii waxaa ii waramay alxusein ibnu bishir alxusein ibnu bashiir ibnu salaam xusein ibnu bashiir ibnu salaam ayaa ii waramay ninkaas waxaa weeyaan abu sulaymaan almadani ayaa la yihahdaa waa maqbuul waa maqbuul waa ree ansaareed ayaana xureeyey can abihi aabihi oo bashiir ibnu salaam waa saduuq isna qaalo wuxuu yihi dahaltu waxaan u galay ana aniga waa moxamed ibnu caliy moxamed ibnu cali ibn xusein ibnu cali ibn abi aalib weyaan waa abu jacfar albaqir saas weyaan wathiqatu fadil can jaabir ibn cabd lah jaabir baan u cafwan ibn alansari radi allahu ta ada ayaan u faqulnaa lahu waxaan ku nidhi ahbirnaa nooga warram an salaati rasul rasulka salaadii sal slm wadalika xilligaana zaman alxajaaj ibni yuusuf xilliga xajaaj ibni yuusuf uu muxuu ahaaye eh, muslimiinta ay isku kadeednaayeen oo maamulkiisa uu jiray xajaaj ibni yuusuf yuusuf athaqafi waa reer reer taif weyaan macalin qur-aan ahaan jiray markii dambana de mxu xaaladiis kole waad la socotaan mubiir hadi umma ummadda ninka in badan ka baabi'i weyaan reer craaqna weliba khaasatan aada iyo aad maka laftarkeedan wuxuu geystay cabdillahi bn zubayr dilka u dilay iyo waxa weeyaan eh, saciid ibnu jubayr iyo waad garanaysaan xaalad adag ayuu ummadda mariyey fadlina wuu leeyahay oo qur-aanka kariimka niqaada iyo mxua xarakaadka iyo ninka saare weyaan ninkaas marka wuxuu ku geeriyooday wasit meesha meel la yihahdo oo magaalada eh, baqdaad u jirta boqol iyo sideetan kilomitr haddaba gobol ahaan ayay u tiriyaan muxaafadad wasit ay yihahdaan goboladooda ay tahay ayuu muxuu ku geeriyooday shan iyo sagaatanka sagaahanka jeer nabigeena sal l slam yacni qof kastoo wax diliba isna wuu dhimani un ama dil ama halagu dila laba jeerba waxaa weeyaan tacadadat ilasbaatu asbaabu walmowtu waaxidun aldaalim wmadluum labadaba waxaa weeyaan way dhimanayaan saas weeyaan waayo qulnaa low abarna akhbirnaa nooga waram can salaati rasul rasulka saladi sl slm wadalika xilligaana zaman xajaaj ibn yuusuf weeyaan xilliga asaga waa saddex iyo todobaatanka jir nabigeen sal slm taqriiban meelahaas weyaan waa xilliga uu cabdillahi bin zubayr dilayay qaal wuxuu yihi kharaja rasululahi rabbi alaya muxuu ahay soo baxay oo fa sallaa wuu tukaday alduhra salaad duhur xiina goortii zaalat shams qoraxda ay zuushay wa kana alfay-u xarki uu ahaaday qadra ashraak fandhalka kabta amaba muxuu ahay li farta xarag yaroo ku jira intaas uu muxuu ahaa zuulitaanka intaas u leegya yani wuxuu kala jeedaa wax yar waa waa litaqliil faqad ma ahan inaad le intaas ayuu ahaa waa yaraynta unbuu ka hadlaya in yar iyuu muxuu ahaa har ka yara durkay ood ka zuulay bartamaha samada uma kadib sala csr salad asr iyuu dukaday xiina goorti kaanu ad harka qadra shiraaki fandalkaas qadarkiisa iyo wa dili rajuli qofka harkiisa oo isla jiro ninka harkiisaoo kaamil ah iyo intii yareed oo muxuu adurka raacsaneed oo kale uma kadibna sala maqrib salaad maqrib ayuu tukaday xiina goortii qaabat ishamsu qoraxda ay dhacday uma kadibna sala isha cisha ayuu tukaday xiina goortii qaaba shafaqu liilinka casaa u dhacay uma kadibna sala alfajra salaad fajr ayuu tukaday xiina goortii طalca alfajru salaad fajr ay dhalatay weyaan ama uu dhashay fajrka uma kadibna sala wuxuu tukaday min algadi beri aduhra salaad duhur xiina goortii kaanu hada adilu tuula rajuli qofka dhirarkiisa uu gaaray weyaan waa gabagabadii salaada duhur uma kadibna sala casra salaad casr ayuu tukaday xiina goortii kaanu hada adilu rajuli qofka harkiisa milayhi laba jibaarkii uu noqdo weyaan qadra maa yasiru intuu socdo qadarkiid alraakibu qofka muxuu ah wax saaran sayr alcanaqi socodka sankuurka aho mxu ah, xoogga loo socdo ilaa dilxulayfa meesha dulxulayfa la yirahdo hadda miiqaata ahli almadiina ah intaas intuu u ayaa waxaa weyaan ayaa udhexaysa weyaan uma kadibna sala almaqriba salaada maqrib ayuu tukaday xiina goortii qaabat ashamsu qoraxda ay dhacday uma kadibna salla wuu tukaday mhm. wuu tukaday al cishaa cisha ilaa thuluth leyli habeenka saddex meelood hal meel markii la jooga aw nisfa leyl habeenka niskiisa uma kadibna sala fajr salaad fajr ayuu tukaday fa asfara salaada fajr ayuu mxu isfraar iyo ilaa booraa bitaan iyo cadaan laga gaaro weeyaan baabka lix iyo tobanaad karaahiyat annowmi bacda salaati maqrib salaada maqrib gadaasheed in la hurda karaahiyada ay tahay ayadoo cishaha la tukan ayuu baabkan u baabiya xadiidka shan boqol iyo shan iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nas aleh raxmatulah akhbarna maxamed bin bashaar bundar weeyaan hiqatu thabt qala xadathana yaxya bn saciid alqataan hiqatu thabtun xuja qaala xadathana cawf ibn abi jamiila weeyaan waxaa loo yaqaanaa bandawey alcarabi waa hiqatu rumya biqadar iyo watashayuc shiicanimo qadariyanimo ayaa mxuu aha looga farfiiqay qaala wuxuu yihi xadathanii waxaa ii warramay sayaar ibnu salama ayaa ii warramay abulminhaan alriyaaxi weyaan albasri hiqa qala wuxu yhi dakhaltu waxaan u galay calaa abi barzata alaslami radia allahu tan arda fa abi aabihii ayaa weydiiyey aabihii oo waxaa weeyaan salaame ayaa weydiiyey aan ku noqdo qala wuxu yhi xaddathanii sayaar ibnu salaama ayaa ii warramay qala wuxu yhi dakhaltu waxaan u galay calaa abi barza ayaan u galay fas'alahu abi aabihi ayaa marka weydiiyey kayfa sideeba abihi marka waxaa weeyaan waa salaama muxuu aha salaamo weyaan alriyaaxi fas'alahu abi aabihi ayaa weydiiyey wuxuu yidhi kayfa sideebaad kaana u ahaaday kayfa sideebaa kaana u ahaaday rasul rasulka sal slm yusallii mid tukada almaktuuba salaada faradka ah qaala wuxuu yihi abu barza kaana wuxuu ay nabigeen sal sl yusallii mid tukada alhajiir salaada bartamaha maalinta ee duhurka weyaan alhajiir ee waqti muntasaf inahaar weyaan allatii taasus tadcuunaha adinka aada ugu yeertaan alulaa salaada here hore aada ugu yeertaan waa duhurkii xiina goortii tadxadu shamsu qoraxda ay ilato oy leexato weyaan oy muxua bartamaha cirka iyo samada ay ka leexato wa kaana wuxuu ahaa nabigeena sal l slam yusali mid tukada alcasra salaada casr xiina goortii yarjicu uu soo laabtay axaduna midka ilaa raxlihi heeryadiisa iyo reerkiisa fii aqsa almadiinati magaalada madiina meesha ugu fog washamsu qoraxdana muxayatun weliba ay nooshahay oo weliba ay muxuu ahay kor ay jirto ayaa waxaa weye inuu tukan jiray salaada casarna wanasiitu waxaan hilmaamay maa qaala fi lmaqribi salaada maqrib wuxuu ka yidhi ayaan hilmaamay wa kaana wuxuu ahaa nabigena sal slm yastaxibu mid jecel an yuahira alcishaa salad cisha inuu dib u dhigo allatii taasoo tadcuunaha aada ugu yeertaan alcatamata cisha geelmaalka wa kaana wuxuu aada yakrahu midna nabigeena sal sl annawma hurda qablahaa salaada maqrib waxaa weeyaan horteed salaada cisho horteed in la hurda ayuu naci jiray walxadiidi sheeka bacdaha iyada gadaasheed wa kaana wuxuu nabigan yanfatilu mid ka dhamaada min salaati lhadaad salaada fajarka xiina goorta yacrifu ugarta garta rajulu qofka jaliisu qofka la fadhiyo wa kaana wuxuu ahda nabigan sal sl yaqra midku akriya bisitiina lixdan ila almia ilaa boqol ayadood ay ku akrin jiray baabka toban iyo toddobaad awalu waqti alcishaai salaada cisha awalkeeda waqti ugu horey ayuu baabkan u baabiyay xadid shan boqol iyo lix iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qala imam nas alي amat abana sweyd ibn nasr wa hiqa qala ambana cbdullahi bn mubarak waa imaamkii can xuseyn ibni cali ibn xuseyn ibn cali bn abi alibin saduqun muqil xadiis aad bu u yarayd qala wuxu ahbarnii wahab ibnu kaysaan ayaa i waramay waa hiqa alqurashi weeyaan qala xadathana jaabir bn cabdillah ansaarigii jaliilka ahaa saxaabiga ahaa qaala wuxuu yihi radi allah an arda jaa jibriil jibriil baa u yimid calayhi salam ila nabi nabigu yimid sal slam xiina goorti zaalat shams qoraxda ay iilatay oo zuushay faqaala wuxuu yihi qum istaag yaa muxamedo muxamed oo fasali duhra salaada duhr tuka xiina goortii maalat shamsu qoraxdu ay cirka bartamihiisa ka yar leexatay uma kadibna makata wuu nagaaday xataa idaa kaana goortu ahda fayu rajulu qofka harkiisa mitlahu isagoo kale jaa wuxuu yimid lcasr ayuu yimid faqala wuxuu yihi qum istaag yaa muxamedo muxamedow fasali casra salaada casr tuka uma kadibna makata wuu nagaade xataa idaa qaabat ishamsu ilaa qoraxda ay ka dhacda jaahu u yimid faqala wuxu yihi qum istaag oo fasali tuka almaqribi salaada maqrib faqaama u istaaga fasalla wuu tukaday xiina goortii qaabat ishamsu qoraxda ay dhacday sawaan ay musaawiyatan lilgrub yani salaadii waxay la socotay dhicitaanka markay sii dhacaysaba markiiba salaad ayuu la tukaday salaadii maqrib ayuu tukaday uma kadibna makata wuu nagaaday xataa idaa dahaba ilaa uu muxuu taga ashafaqu liilanka casaa jaahu u yimid faqala qum istaag fasalli tuka alcishaa salaada cisha faqaama wuu istaagay nabigeen sal slm fasallaha wuu tukaday uma jaahu u yimid xiina goortii sataxa alfajru fajarka uu muxuu ahay dhambalmay fi subxi salaad subax faqala wuxu yhi qum istaag ya muxamed muxamed o fasalli tuka faqaama u istaagay fasalla wuu tukaday asubx salaad subax uma jaa wuu yimid min alhadi beri xiina goorti kaan u ahday fayu rajul qofka harkiisa mitlow isagoo kale faqala wuxu qum istaag ya muxamed muxamed o fasalli tuka fasalla duhur salaad duhur ayuu tukaday waa duhurka akhirkiisa weeyaan salaadii duhur waqtigeeda meesha u dambeysay uma jaa wuu yimid hay jibriil alslam alayhi salaam xiina goorti kaan u ahday fayu rajul qofka harkiisa mitlahi labadiisi laba jibaarkiis uu noqday faqala wuxu yhi qum istaag ya muxamed muxamed fasli tuka fasala casra salaad casr iyuu tukaday uma jaahu yimid lilmaqribi salaada maqrib xiina goortay aaba ashamsu aw aabat shamsu qoraxda ay dhacday waqtan waaxidan hal waqti ayuu yimid lam yazal eh, lam eh, yazul canhu kama zuulin inuu waqtiga hore gadaaloma dhigan weyaan riwaayaadka qaarna inaad dib u dhigay ay cadaynayeen sidaa weyaan faqal wuxu qum istaag fasali tuka fasallaa almaqriba salaad maqrib iyuu tukaday uma jaahu u yimid lcishaai salaada cisha xiina goortay dahaba uu tagay thuluth leyl awali habeenka huludkiisa amaba qeybtiisi hore faqala wuxu yhi qum istaag oo fasalli tuka alcishaa salaada cisho uma jaa wuu yimid lisubxi salaad subax xiina goortii asfara uu borowsaday muxuu ahaa uu cadaaday jiddan faqala wuxu yhi qum istaag fasalli tuka fasalla subax salaad subax yuu tukaday faqala wuxuu yihi maa bayna haadayni labadan inta udhexaysa waqtun waqti way kulluhu dhammaantii baabka u dambeya cashirka insha allahu tacala tacjiilu alcishaa salaad cisho oo la dejiyay baabkan u baabay shan boqol iyo toddobiyo labaatanaad qaala imam nas aleh raxmatullah akhbarna camr ibn cali alfalaas iqatun xaafid wa maxamed bashaar gundar weyn iqatun dabt qaala xadaana maxamed ibnu jacfar gundar weyaan iqatun saxiix kitaab weyan qala xadaana shucb bin xajaaj albastami waxaa weyaan waa hiqatun habtun xuja imaamka weyaan can sacd ibn ibrahim ibn cabdiraxman ibn cawf hiqatun faadil ibn caabid can muxamed ibni camr ibn xasan ibn cali ibn abi aalibin hiqa weyan qala wuxu qadima waxaa yimid alxajaaj ibnu yuusuf ayaa yimid fasa'alnaa waxaan weydiinay jaabir bn cabdillahi ayaan weydiinay maxaan weydiinay can waqti sala salaad waqtigeeda qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu aday rasul rasulka sal sl yusallimu tukada alduhra salaad duhur bilhaajarati waktiga qoraxda ay aadka u kulusha oo muxuu ahaa maalinta bartamaheeda ah walcasr salaada casarna wuu tukan jiray washamsu qoraxdana baydaau ay caddahay naqiya ee weliba nadiif ay tahay muxuuaha boorbooraabataan iyo casaan uusan soo gelin walmaqriba salaada maqribna idaa wajabat ishams qoraxda markay dhacdo weyaan walcishaa salaada cishana axyaanan mararka qaar kaana wuxuu ahday nabigeena sal slm idaa ra'ahum goortuu arka qad ijtamacuu inay muxuaha soo urureen ajala wuu dii jira salaada cisha ayuu hor udhigi jiray waidaa raahum hadduu arkay qad abdau inay dib u dhaceen ahara salaada ayuu dib udhigi jir nabigeena sala allahu alayhi waaalihi wasalam intaas ayuu cashir kooban yahay hada wallahu aclam wsala allahu waslm ala abdi rasul mustafa